لله صلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه وبعد أتجاهد الجمهور أفتح بالجهاد وكل عبد الله بن الناس المسلم يتقدمون محمد بن مريم عن كتاب الحدود afarkiisa waaye inuu dankan waaye inta tigan waaye mukhaalafaadkii ka kala waxyaalihii xoojinayay ama shareecada ku waajiinayay ama qofkan loogu dembidaafayay ama dadka iyo diinda amaan loogu ku jirnay waxaan joognay wain kaana zaani haddii ilaahay u keensanaysay markaanay mid hore loo ilaaliyo mudo xalaala galay mudo xalaal ayuu hadda ka hor soo maray waxbuu guursaday isagoo mudo galo guur soo maray ayuu gafkaayuu jarimadan galay mudoazaani haddii ilaahay u keensanaysay markaanay mid la ilaaliyo guur galay hadduu yahay qolshaada ama meesha gabadha dinisatay waa gabad guud aa soo martay guddiima waa la raawinaya iigaas ayaxabaa lagu raawinaya dhagax baa roobka lagaga igaaya xataa yamuuta ilaa naftu ka baxdo imaa dariidkii lagu raawinayay imaa ajlimaa say dadku baa dhagax igaya waxaana ahaan jiray midka mid la akriyo oo baranka lagu jiray hadda yeeshee waa nusika lafdigiisiina nasakhay xukunkiina waa jooga oo waa aayadatan ninka wax guursaday oo sheykha naagta wax guursatay adanaaja labadii wax guursatay hadday yilayta maahama dhagaxyada albasata go nakala bajin zinada laysa bajinayo si adidkana loogu dhiiray daraaku dira inallahi oo allahu eebaweyna casiizu eeba ukiisa ka adag eegobow xakiimun eebawaa mid wanaagsan oo murtibada daliil labaad waliamri rasuulillah eebaweyne rasuulkiisa farintiisiina waa daliil labaad ama allahu xaabisa ma abadiyo alayhi alaaku rasuulka korkiisii wasalama nabadgelyo allaa ku badiyo billadmi dhagaxdiibu nabiga amar ku bixiyey oo inta uu dhuulaabo dhowrhood ayaa dhagax lagu dilay haddana wafilika amarkii ooma ficilkiisiina ku wa ficlihi rasuulaha sala allahu calayhi wasalam bacdoo ficilka sameeyey oo faqadara jeema wuxuu dhagax ku dilay nebiga alwaamidiya wadaagta waamidiyaday binaysatay wamaidan maalik ibnu maalik saxaabi radia allahu canhuma maai iyo haamidiya labadan eebawey haadaa ka noqda sidoo kale warajaba wuxuu nabiga dhagax ku dilay alyahuudiye laba yahuud oo lagaansamashaiya naagahay lacnasuula xamadeedo laga fogaado alayima labada yahuud ka fogaada sababka taas wuxuu ka hadlayaa shuruudu iqaamati xaddi diina diinada sheeginteeda oogideeda shardigaaka loo rabo oo haddii xadidinaa la ooginayo shuruud baa la rabo shuruudu iqaamati xaddi diina diinada axdeeda xadahaas ooga yushtaraaku waxaa la shardiyaa iyo gacmatilcabdi xad oomida gudaheed loo shardiyaa calaa kuwii ilaysa korkooda laga oogmayay socda ayaa la shardiyaa kan ayakuuna daani ka dinaysi marka la cadaayo musliman qof muslim gaal hadduu yahay maxaa loo cadaaya kaalumaalu xadiidka duqa fuudaan maayo farajina ku injilay kullina ilaahi weyn warkii kuma jira sooma an yakuuna waa inuu yahay kan sinaystay musliman qof muslima waa inuu yahay hadduusan muslim ahayn dembi ka weyn buu ku jira xaaqilan mid wax garanaya waa inuu yahay haddii uu majnuunba yahay kulfa male baaligan waa inuu yahay mid wax garanaya waa inuu yahay sinada mid doortay hayra mukrahin midaan la qasbin waa inuu yahay mid la dirqiyey keyrka waa inuu yahay daliilkuna waxa wey hadduu intaan noqon waayo biqowli nebiy nebiga hadalkiisii baa u daliila sala allahu naxariis allaha badiya calayhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelya allaha ku badiya uu yihi nabiga rufica alqalaamu qalinkii wax dhigayey ee sayi-aadkii axsanaadka xasanaadka qorayey baa la kor yeelay can halaatatin saddex dadka ka mida ah xaggood baa laga kor yeelay kow cani sabiy canugii xaggiisii waa laga kor yeelay oo wax sayi-aad oo canugii laga qoraya male xataa yaxtaliliyo wanaa wa cani nnaa'imi kii hurday baa qarinkii laga kor yeelay xataa yastayqiu ilaa uu ka tooso waalmajnuun wa cani ilmajnuun kii waa laabaa qalinkii laga kor yeelay xataa yufiq ilaa uu ka miyirisado waqowlih nabiga qowlkiisiina waa daliil صلى allahu calayhi wasalama uyi rufica waa la koryeelay can ummati ummadaydii xaggeedii waxaa laga koryeelay alkhata gaf waxaa uga yimaad ummadda loo qaban maayo wanisyaan halmaan wixii ummadda uga yimaad loo qaban maayo wamaa wixii ustukrihu ummadda la qasbay caleyhi korkiisana loo qaban maayo laba an yahbuta azinaa zinaha laysu cadaa waa inuu sugnaado <clears throat> subuutan sugnaan qadciyan go-naan tan muhim wey waxaa weeye bani aadamka waa mukaram wixii korkiisii wax lagu yeelo ama lagu dilo ama lagu tumo ama lagu inuu yahay gaf muxaqaq ah lama rabo qofka tuhin wax un lagu yar tuhmay ama wax yar lagu maleeyey inuu saddex sano toban sano u xirnaado hadhow leeya raalli wixii waa lagu weyraallah kolka xuriyadii laga qaaday oo qofkii la baabi'iyey intaas sano u xirnaa in hadhow la yihaa raalli aho wax waa lagugu waayey maya wax la xaqiijiyo goorta qofkii la qabanayo ha noqoto goor la xaqiijiyey gafkiisa marka la xaqiijiyana maxkamaha la geeyo kolka maxkamad la geeyaana wuxuu diinta islaamka ku mutaha la mariyo wasala allahu wabaar warkiiba intaa ku dhammaado kolka waa inay sugnaato bilmunaasaba nin sheekha kitaab buu akrinayey sinada arrimaheediiyo shay ku sugnatuu fiirinayey markaasuu waxaan sinada la yidhaha asalkeeda waa min xuquuqillaahi tacaalaa ilaa dembigii baa qaybsame waxna waa min xuquuqil aadamiin waxna min xuquuqillaahi kolkaas wax dilayso amaad wax dhacayso amaad wax xamanayso kolkaasi xuquuq bani aadam baad ku jirta laakiin kolkaad sinaasanaysa amaad been sheegaysa amaad khamro cabayso xuquuqullaahi baad ku jirta asalkeedii xuquuqullaahi be kolkaa labada xaq kan eebbiya kan addoomaha waa kala duwan yihiin xaqa eebe mabniyun cala almusaamaxa wuxuu ku dhisan yahay caf laakiin midkaa bani aadamka cala almudaayaqa waalmushaax quduucnimo iyo bakhaylnimuu ku dhisan yahay sidaa daraaddeed xaqa bani aadamka markaad eed ka geshid bani aadamka waxaad ku beri noqon kartaa adigoo asagii la xiriirsada qofku xaqii uu ka caso mid sahlan maaha tawba xataa qof baad dishay tawba keliyeed kuguma filla qof markaad dishay saddex xaq baad ku tacalluq kugu tacalluqaysa xaqullaahi oo diintaad khilaaftay iyo xaqulmayid naftaad goysa xaqul warasa qofkanaad dishay reer buu ka tirsanaa kolkaasaa diyo iyo naf la xoreeyo iyo towbadkeen saddexdanaad isku day koobadkaanka waa xaqullaahi hdirin baa lagu yidhi walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiiman waman yafcal dalika cudwaana wadulman fasawfa nusliihi naaran wa kaana dalika cala allahi yasiira marka derderkaad shareecada derdertay gafaad eeba u geysatay wy tawbaa ku mayri karta nafti aada goysee muxtaramka ahaydna inaad naf kala xuraysaa ku mayri karta dadkii qofkan ka tirsanaana inaad boqol siisa geel ood mag siisaa iyagana anfacda adna ku mayri karta idan xuquuqdii bani aadamka laga galay waxay ku dhisan tahay tii eebbana waxay ku dhisan tahay idan geedaan mar haddii asalkeedii xuquuqullaahi ahay ka gabaalna maxaa layihi siday ku sugnataa zinada say ku sugnaata waa ima doonta illi weyn baa la geliyey kow ictiraaf uu qofkii gelay jariimada yiraa qofkaasaa sameeyey marka wax saalan maaha taas laakiin qofka hadduu iimaanka ka batay sida maa-ish oo kale ama kaamidii oo kale yaa rasuul allah asabtu xaddan fadaahirni gaf baan reba ka galaa lii mayro markaa mayriday rabaan biyo maaha xaddu marka qofkan iimaanka ka badanin si uu naftiisii ku dacweeyo waa adkaan haddii taas la waayo arbacatan minkum walatii yaatiina alfaaxishata min nisaa'ikum faistashhiduu calayhina arbacata minkum kolka afar qof oo markhaati gasha akhyaara waa inay labadii qof isugu yimaadaan baa leeyay markay isugu yimaadaan gurigaa xirna waa neefneefsanayeen lugahooda isdhaafsanaa waxaas lagaa maro waxaa lagaa rabaa labadii isku dhex jirta inaad sheegto marka masaalanta labada isku dhex jirta arkibi wax saalan maa sidii ilaah qur-aankiisa uu sheegay huna libaasu lakum waantum libaasu lahunna labadii qof waa iska mulacsan yihiin dhankaad ka joogsa wax kuu muuqanaa male wax ilaah isugu talagalay waa la ysku malaasmay hal qof keliya taadan noqday bal qof kaloo kor joogsaday labadooda aan midna arg u jeedi karin waxaas labadooda aan uma jeedi karin idan kolkaasaa la yihi labada qof wuxuu nabiga tilmaantii waa noo imaan doontae geedkan lagu indhakuusay qorigaa oo ku dhex jira quruurada indhakuulka ku jiray geedkan quruurdaa la dhexgeliyaa sidaa matifka cadalka lagu marsado kale kolkaasuu nabiga leeyahay sidii indhakuulka qorigiisii dhiishiisii muu dhex jiray ninkii nin ku soo eedeeyey inuu zinaystay kolkaasaa la yihi albayinatu awxadun fii dalik qadfulmuxsanaad baad ku jirtaa hadda siddeetan gaarun baa lagugu dhufanaya waxaa ku furdaamin kara afar akhyaaro wixii aragtay soo jooji saddex markuu keenay oy sidii la rabay u fureen mid walba yidhi alaabtaas dhex taalaan arkay kii afraad baa yidhi aniga waa u dambeeyey dadka maa ra'aytu ilaa dubuuran istabduu wa nafasin tacluu wa rijlaani ka udinay cimaara waxaan u imid aniga markaan soo joogsaday naf kor u baxaysa fiiq fiiq fiiq waxa kor nafsanaa naagtii wey ilaa camaryaa kori u nabsan daba boodboodaysa waa ujeeday ninkii waay waa shaqayna dabadiisa oo boodboodaysana waa ujeeday neeftoo fiiqfiiqmaysana waa u jeeday laba lugood dhaga dameer moodo luga laaban oo dhaga dameer moodana waa u jeeday suu ninkaasuu tilmaamay arag waxaas lagaama rabaa leeyihi ma u jeeda alaab saddextaa qofkii saddexaad markuu dhimayna kiyaa la garaacay oo leh afartii aas dhib waa lagu tumo saxaabigii waa la tumay saddex kii keenay isagiiyaa la tumay qadfulmuxsanaad lagu qaaday markii qadfulmuxsanaad lagu qaaday uu yidhi maxaa laga tumaa wallaahi inuu ka sinaysta cumaraa yidhi iisoo xiri haddana siddeetankii kalaan ku dhufana caliyaa yidhi maya waa kuu dhamaad waa noo imaan doonta afartii horaa kugu filane iska dhaq markaa markaana munaasiba sheekhan wuxuu yihi sina ilaahi xaqiisa ah idaa duudsiyey yaan qadfulmuxsanaad la geli saas ilaahay ku duudsiyey shuruudda lagu xiriyo inuu qofkii qirto ama la arka uur aan nikaax ka horreynin qof aha la arka uur dhuunta joogta haddii la arka marka qof uurkii ama calooshii dhuunta joogta nikaxna uusan jirin ama ay labadii qof qirtaan ama ay afar isugu timaado arrintan waa adag tahay zina kolkii horeba xaq min xuquuqillaahi tacaalaa ayay ahayd asagay xaqiisa haydaa duujiyey saa shuruud qallafsan uu ku xiray adiga markiis ilaali rasuulkana waxaa iman doontoosii idra'u lxuduuda bishubuhaad mala yar meeshii madmadow hadduu galo xad la ogyi xad la ogyi rufica alqalamu rufica waxaa la kor yeelay can ummatii ummaddaydii in saddex loo qabto alkhadaa wanisyaanu wama stukrihu calayhi an yahbuta azinaa zinadii waa inay sugnaato hubuutan sugnaan qadciyan loo nisbeeyey aan shaki ku jirin wadaalika siday ku sugnaani biiqraarihi zaaligii inuu qirto wey calaa nafsihi naftiisii korkeeda uu zinadii ku qiro wey wahuwa isagoo markuu wax qirayo diqada shariica islaamiya arag afartii qofay layidhi markhaati bay yihiin goortay isugu yimaadeen labada qofay marag furaayaan haddii sababka ay u arkeen ay tahay atafaruj daawaso bal sida ninkan wax yeelaa fiiri laqanintan sida la yeelaa fiiri hadduu meesha u yimid markhaati ma galo isagiina waa ardaal maxaa jira adigana mutafarid waa fiirsanaysa waa daawanaysa kuwaana hawsha xeeye sooma markhaati ma gesho yaa la rabaa kolka waxaa la rabaa qof sababkuu meesha u yimidas waxaan u fiirfiirina niyada ay tahay xuduud ilaaha la qarariyey shareecadiyaa la derderay diintiyaa lagu dheelay labadan daalim berri aad gudatid washahaadatu min xuquuqillah walaa taktumuu shahaada ha qarinina waman yaktumha fa inahu aasimun qalbuh aayadaanu fiirina waman adlamu miman katama shahaadatan cindahu min allah qof wuxuu ogaaday ee maraga qariyey ilaahay agtii mid uga gardarro badan ma jira jawaabta ma jira wey idan qofkan markuu waxaan fiirina waa inuu liadaa'i shahaada u fiirina ama litafaruj haddii asagiiba ku dhandhanaansana os waxaan fiirfiirina markhaati ma galaayo ardaalu noqdiy idan aada loo adkay kolka an yahbuta azinaa hubuutan qadciyan wadaalika biiqraarihi saanigii oo qirtow calaa nafsihi naftiisii korkeeda ku qira wahuwa isagoo fii xaalatii xaaladiisa gudaheeda ku sugan adabiiciya loo nisbeeyey biannahu in uu zanaasinaystay xaalad dabiiciya marka lagu leeyahay waa inaan waxba si ka ahayn waa inaan dhikraah jirin waa inaan waalli jirin waa inaan arrimo kale jirin huwamase bishahaadati arbacatin afar marag furideed ay ku sugnaataa shuhuudin goobjooga afartaasoo cujuulin biannahum afartaa inay ra halkeen kan sinaysana yaasini isagoo hawshii ku jira oo wax aragedina inay arkeen washaahaduu waa inay arkeen farjahu aaladiisii alaabtiisii oo fii farjilmasniyi bihaa naagtii laga sinaysanayay ku dhex jira labadii oo isku qataaran inay arkaan waay siday isugu qataaran yihiin kalmarwadi qorigii lagu indhakuulanaayo filmuxalati dhiishii indhaguurka ku jiray ku dhex jira oo kale warishaa wadaantii ceelka looga cabaayey oo filbeeri ceelka ku jirtoo kale la joojina kolba dib loo soo qabana haddana hoos looma kuursiina ilaa saasaa wax la yeelaa kolka arrinta waa in sidaas u sheego daliilka waa liqowli eebbaweyne hadalkiisii tacaalaa korahaye wallaatii haweenka yaatiina la yimaadaan alfaaxishata zino min nisaa'ikum haweenkiinii kamida fastashiduu markhaati geliya calayhina korkooda arbacatan afar minkum idinka muuminiinta idin ka mida waliqowli hadalkii nabigana waa u deli sala allahu calayhi wasalama limaa'izin uu nabiga wuxuu u yiri annakaxtahaa cibaarada camaliyadaas qur-aanka ama nusuusta xadiidka daa'iman waxay isticmaashaa war maldahan oo gobonnimo marka magicii luqa alcarabiya ay ku lahayd hawshaan lama yidhaaho dabool waqad afdaa bacdukum ilaa bacdin iyo sidaanoo kale annakaxtaha iyo ma ku kordhacday iyo ma kulanteen iyo itisaal iyo waxaas yaa la sheegaa laakiin af carbeedka magac ay ku leedahay nuun ya kaafuwa suuqu yaallaa marka masaajida iyo kutubta walama isticmaala laakiin kuwa ciyaal suuqaa miig u mag waa yidhahda marka magaceedii runtaa waa ka sida afka soomaaligaba magacay leedahay lama yidhaaho waa la kubsaday qofku farxumeeyi waxaasaa lagu wareegeysaa ee waxay soomaalidu u taqaana laguma sheego camal qaab daran idan waa laga dhuunuunta kolkaasuu nabiga ku yihi limaacizin anakataha dhab miyaad uga fara qabsatay ilaa isaga ay soo dacweeyey maais oo yihi yaa rasuulallahi xad baan galay inaan caqli badnayn buu ahaa maacis radia allaahu canhu marka waa la munjaxabiya waxaa lagu yihi haddaad suubanaha u tegtid waa ku sii dayna markuu wax badan nabiga lahaa warkacnagata warkacnagata oo la kari waaye uu yihi xagga geey afar goor markuu isku qiray oo mar walba nabiga ka jeesanayey oosma keninayey inuu iskala tago toobad keeno ayuu markii dambe iyo xagga alla gee dhagaxaa laga dhacay markuu xanuunkii dareemayn oo dhagaxii jilciya waa markuu yihi war nabiga igu celiye lagama yeelin waa loo dhameeyey kolkii nabiga loo sheegayn wuxuu yihi gurigiin baa keenta sasi daylah marka waa ima doonta in geeda laga noqon kariyo in kale kolkaa wali qawlihi nabiga hadalkiisii sala allahu calayhi wasalama uu limaacizin maazicis ibni maalik uu u yidhi anakactaa si dhaba ma u fuusay qaala maacis baa yidhi nacamaayay waas artay naagta qaala markaasaa nabiga mar labaad kusoo soo noqdoo yidhi kamaa yakiibu ma ku libdhisay almirwad geedka indhaha lagu kuusa sida loogu libdhiyo fi filmukxulati dhiisha ama qoorada uu ku jiray indhakuulka warishaa sida wadaanta filbiili ceelka loogu doojiyey ma ku doojisa cumar la arkaba intaad la sifra baxdo haddana mas kuusaysa wixii baa la xaqiijinaya idan wixii waxaa la raba hubuut qaci yaa la raba beenbeen bani aadam laguma waxyeelayn karo kamaa qaala nabiga wuxuu yihi kamaa yaqiibu sidii uu ugu ciilo ama u dhexgalo almirwadu qorigii lagu indha kuulanayay wageed qore indhaha lama indhakuulkaa lagu qaada filmuqurati quurati indhakuulka ku jira wariisha sidii wadaantii filberi ceelka loogu doojiyo awamase biduhuuri ilxamli uuraa muuqday in su-ilad haddii la weydiiyo canhu can ilxamli naagtii urkaan muxuu yahaa la yidhi walam taati bibayina markhaati lama ayan imaanin cadayntada u ka reebto anaa xaggeeda alxadda xaddi wax ka reebo markhaati allama imaanin maxaa ka mida ka kownihaa naagtii uurka lahayd inay ahaatay ukhtu sinad mid la kufsaday waa macruufay tiri aniga qalbiyadeed in lee kufsaday magaaladoo dhanaa og tuugaa cidleega helo waa i luqunjibaaray waa i kufsaday meeshina muwaafaqatu lqadar ha dhacday anigoo abuur macaado habarilmooda oo galbahaas qabaystay yaa laqaniinkaana qoortii maroojiyey saasay sheegtay markii uurkaan ka waran la yidhi saana isku difaacday waryaa ogaa marka naagtan la kuubsaday mayacaan bay haydo waaba loo dhanaa tuuga cidla ku hesho qayleeda la isugu yimi oo utusibad in la boobay sheegtay aw amase wudicad bishubha waxay tiri waa laygu khaldamay miskiinka oo indhada yaa igu habsaday habeennimo bilcaantiisii imooday anuu dariso u soo wareegay shubkay ahayd arrinta aw amase wudiaad in la kufsa naagtii lala kulmo loo galmooday bishubatin malo ama waxay sheegtay bijahlin aqoon la-aan litaxriimi zina waxay tiri islaamkayba ku cusbay hadday soo gashay waxaa waa liskasa samayn jiray aniga maamoodaysin inay xaaraam tahay aw bijahlin aqoon daray sheegatay litaxriimi zinaa zinada xaaraamnimadeeda ay ka jaahil tahay ee faynatad hadday naagti la timaada bishuhuba intaa wax ka mida lam yuqdan la oogi maha calayhaa korkeeda alxad haddii laga oogi maha daliilkuna waa liqowlihi hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yidhi idira-u lxuduuda xuduuddii waxaad ku reebtiin bishubuhaad shubayaaladay meeshii soo galaan yaan waxba la xadin shubadaasoo kale waa dhacasiyaalo badan bay u dhacdaa wadaad addoon ay lahayd muslimiinta horey ka mid ah marka kastoo xoogaa fahmiya nashaadee dareentay waa baabulka casad addoonkeedii u yeeratay tiri dhaqso intaan ku fiirina ii fahmay waa laysugu yimid say cumara naagtii loo kay marka waxaan ma samaysay waa sameeyey oo maxaa u samaysay liqowlihi tacaala ilaa calaa aswaajihim oo maa imaano oo adinka ragga aba addoommahaad leedihiin waa ka xaaja gudatiine annaga kuwaan leenahay ragga soo nooma xaji gudi karaan aqoon-yahanadii cali iyo cusmaan oo balkaalayinkaanaa joogta saaka waa maqlaysiin wadaadda waxay ku hadlayso daliilay lat waxaa la yihi waaladiina hum lifuruujihim xaafiduun ilaa calaa aswaajihim ooyan ka xifdinaynin omaa malakada imaanahum gacantooda waxay milkiso ninkaan anigaa lahayd omaa malaka imaanahum ku jira kolka anigaa hawlgeliyey aayaddaanna waa cusubta waa lagu dhici waayna waxaa lii beriga berigeeda ku naqi laakiin hawlihii hore la qabtay nas lagu xada waa la waayey ilaa nasay qabsatay aw maa malakada imaanum anigaa lahay tir nin kala miya addoonkaydii maa anigii ii joogeen lahaa waa yahay aw maa malakada imaanum soo kuma jiraan adinkana waa yeeshiin adinka ragga ama addoommahaad milkisiin milkigaasaad ku isticmaashiin awlaad uga dhashiin subaniya yeelay asxaabta a yeeshay marka uma markay maanmu ku jiraan miya aymu ku jiraan may kuma jiri karaan laakiin mar dambeyay u noqonin maantaas daliilay qabsatay waa shubha xad waa lagu dhici idan idra'u lxuduuda bishubuha waxaa weeyaa meesha hadday shubha timaado xuduuddii waa la joojinaya idra-u lxuduuda xuduudi reeba bishubuhaat shubhayaal qabide wa qowlihi hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu yihi low kuntu haddaan ahay raajiman dhagax mid ku dilaya axadan qof bikayri bayina markhaati la-aan larajamtuha tan dhagax baan ku dili lahaa qaalahu nabiga wuxuu yihi imraati alcajlaaniy miyaa saxaabi u ah naag buu qabay marka midun baa naagtii maaro looga way mar la arkaaba hadduu faalalo kiyaa laba ku noqona eedku booda ku aada labadoodiiba isku marano u imaada waa adkaysan waaye markii dambe islaantiina uuriiba qaaday markay islaantii uur qaaday nabigaa loo keenay calayhi salaatu wasalaam markhaati wuxuu ma lehe licaanu sameeyey awalu licaani fi lislaami licaankii markuu nabiga sameeyeyna labadii qof waa kala diray midna xuduudii lagama ogin oo kana qasulmuxsanaadkii licaanku uga badbaaday iyadana xadu zina licaankii uga badbaaday waa la kala geeyey labadood markaasaa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam qofka urbay leedahay bal hadday umusho wax nabada dhasho waxay umuursahalayna socodsi wadaaggiiya umuursay waxay wadaaggii dhashay nabigaa muwaasafaad bixiyo labada nin ninkii naagta qabay ay dardaraysay dafinaysay iyo midkaan ay ogolaataan isu tilmaanay kay wadaag miskiinaho xasiindharaho xatooho dhuuban oo ee naagta qabay geed laba kalla libax barida qaadila kubkiisu xibnihiisii labalaba yihiin madaxa ilaa lugta dhagor meyraan ninkaan i helot markaasaa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam bal waxay umushaaha la eego in wadaadkii hore ay u ekaadaaniyo inay ninkaan u ekaadaan wadaadkii aakuus waxay umushay ninkii isaga ahaa ee laba kallaha ahaa baryo weyne oon caqal kaloo ka soo baxay nabigaa loo keenay warkii waxaa wadaaddii ninkii lagu tuunsanaa ay dhashay wax laga kasaabo maa halihii keena waa arkay nabiga maba laga garanayo laba daqsi kala garan karto ama laba tuka ma kala garan karto wuxuu yidhi marka warkaa nabiga bayina la-aan haddaan waxadaayo naagtaan ma dhaafin waa caddahay naag ilaa ninkii heshay riwaayo kale lowlaa kitaabullaahi la rajamtuhaa ilaahay kitaabkiisa sidii ku soo aroortaan fuliyey maahee haddaan kitaabkii eebbe ee aan ku xukumay uusan ahayn naagtaan la kaala limacaashani kama hareen intaan ijraa'aad iyo taxqiiq damba ku sameeyo dabagal oo la caddeeya inay waxaan samaysay axad labaad laakiin anaa daalika see loo yeeli karaa xukmaa dhacay taas nafteedana waxayna bartay mar haddii intii qadiyo la gala la arrinka saddexaad waxaa wey allaa yarjica zaani duugaystay inaasan ka laabayo kuyo waanihi keliddii uu zinada bartay inaysan ka noqonin ee fa in rajaca haddii zaanigii laabto qabla iqaamati ilxaji xaddi intaan la oogin ka hor in korkiisa aan lagu oogin sidaa uga noqon kara daankadaba mas isagaa awal qirtay haddana wuxuu yii beenaan sheegaayo beenkadaba nafsihi naftiisii inuu ku beeniyo wa qaala uu yiraa lam asni ma sinaysanin hadduu yiraa lam yuqbal la oominaha calayka juz-aan cad cad laga oominaha limaa liajli ilmaa bimaana u shardiya waxaa asaxay ana maacisan ninkii macisaa maacis ibni maalik lamaa duriba haddii laga dhaxay bilxijaarati dhagaci farra waa cararay hadduu cararay walaakina saxaabo asxaabtii adrakuuhu waa haleeleen kor iyo hoosaa laga maydhay ilaa laga badiyey wadarabuuhu magiciyay ku raawiyeen xataa maata ilaa maa isdhintay wa ukhbira rasuul ubanihi waa loo sheegay sala allahu calayhi wasalama bidaalika arrinkii maaida loo sheegay faqaal wuxuuna rasuulka yidhi mahallaa taraktumuuhu oo maa dhaaftiin fakaanahu waa isagoo nabiga sala allahu calayhi wasalama ad ictabara u tixgeliyey firaaruhu cararku cararay biduca noqosho an ictiraafihi daraasadii horeysirada oo gartay inuu ka noqday arrinkan dambe lama aragtahay waqad warada waxaana soo arooray annahu maacis lamaa kaana markuu maacis ahaa aaridan mid cararaya kaana maacis baa ahaa yaquulu midida rabbiini ar inaqa yaa rasuuliya rasuulka inaqa sala allahu calayhi wasalama fa ina qawmi darkii aan ka dhasaya qataluunii i dilay oo nabiga ushay i yiri waqaruunii kuwaasaa i kediye min nafsi naftayda xaggeedu ii kagiyeeno waa la ilugooyey lagu dili mahayaa lu yiri kuwaasaa isurqaalay fa akhbaruuni waxay ii sheegeen qoladaan ka dhashay ana rasuulallah eebaweeye rasuul sala allahu calayhi wasalama hayru qaatili in rasuulka midaan idilaynin uu yahay alla ii sheegay surqaal baa igu dhacay jannadii ugu naga marka amarkii aan la fulinayo dad iyooma dhigin awmaacin amashadiisii iyo jalaadkiisii ilaa naftayka qabuuday lix kayfiyatu iqaamati alxaddi xadda oogideeda habkeediisa waaye calaa jimaati fulijilaysa korkeeda laga oogaayo xaddi haddii la oogaa see la yeela sidii la yeelaa dhageyso kayfiyatu iqaamati alxaddi xadda oogideeda habkeedii calaa jimaati fulijinaysa korkoodii lagu oogaayo anyuxsara in la qodayo lizaani ku zinaystay fil ardi dhulka gudihiisa a xufratan god loo goda tabluuqu waxay xufrada gaari dheri lahaan ilaa sadrihi xabadkiisay gaari ruucaha iyo meelo gaama ah haddii loo gaarsiiyo waa iska baxa laakiin kol haddii maasaa la gaarsi agga sabci kala doonti tabluuqu gaarsa ilaa sadrihi xabadkiisa fayuudac jaanigiyaa la dejina yaa fi lxufra godkii ayaa lagu dhex dejina lagu duuga kolkaa waa dhidban yahay wayurma dagaalaa la gala bilxijaarati dhagax intaasay nafta ku weyntahay reeraha iyo madaxa la bashaaqa xataa yamuuta ilaa uu ka dhinto dadka fiirsanaana bimaxdari lumma ninkii dadka xukumaayo dhanaa goobta jooga haddii isagii la waayo ow amase naa'ibihi naa'ibulimaam imaamka ninkii naa'ibkiisa ahayaa jooga wa jamaacatin kooxaa joogta meel muslimiina ka mida maa yabilu cadaduhum dadka goobta jooga midkaan dilkiisii fiirina waa inay yantiradoodu ka yaraan can arbacati anfaari afar qof liqowlihi tacaala aana u daliila u eebba yiri waliyashhad hagood joogeen cadaabahuna labada gaari tumidooda la dila daa'ifatun kooxi hajeegto min almu'miniina ka mida walmaratu naagtii ka raajili ninkii bay lamid tahay kayraha yeeshe allaha naagta habka loo dila tushaddu waxaa lagu xirxira calayhaa korkeeda siyaabuha maryaheedaa lagu xira wala jeedada lianlaa tankashifa korkeeda usan faydmiine shareecada dukadeedaana tani waa la dilayaa sabee maa la faydfayda maa weli iyadoo afkiranaa la dilayaa diinka hadduu xaggaana amariyadii hawshii ka wada wejigii naagtana fiirsanaa laga dambeeyey laakiin hadduu yidhaahdo bal midaan hoose aan galay sinadu wejigaaga nacla qabtay ka qoras mariska xirjiye wejigeeda hal dembiyuu ku jiro hal dembiyuu ku jiro hadduu yihaahdo dembiga ku jira sinaha ku ekaado wejigaan iga qar aan indhaha ka dambaabi osmar iska saara iyaga iyo inuu intu maradii ka xayuubiye la cadaysina uu ka balba ka fiirina kolkaa indhihiina waa dembi farjigiina waa dembi meesha arag marka naagtii xuduudaa laga oofina wamaca daalika haddana maraa lagu cilcila alfaydmiine walmarata naagtii haddii la dilaa ka rajuli ninka ay lamid tahay hayraha yeeshe annaha naagta tushaddu waxaa lagu adkayna caleyha korkeeda iyo abuha maryaheeda lianlaa tankashifa korkeeda asan faydmiine haadaa warka aynu akrina binisbati ila rajuli wax ku dil hadday arrintu tahay wa ama aljuldu garaaca waa saalan yahay bikayri lmuxsan kan horay wax u guursan la garaacay facalaa kayfiyati xaddi ilqadfi wa surbi alkhamri ilaa afxumada garaaceedii iyo khamrada garaaceedii aan soo marnay sidii oo kale kana loo garaaca kolka garaacan garaacyadii horuu la mid yahay wa ama aljadu garaacidii ligayri lmuxsan kii nikaax galay keyrkiis la garaacaye facalaa kayfiyati xaddi ilqadfi afxumada xadeeda habkeedii oo kale waaye wa surbi alkhamri khamrada dhamitaankeedii tanbihaani laba baraarujin labada baraarujin kow xadulliwa inagii waa ka haday liwa see la yeela wixii xaar qufto maxaa lagu samayna waxa waaye xadulliwa liwaata xadiisii arraajimu isna dhagax ku diliyo xasalmuudgeeni in laga gaaro bilaa farqin isaga marka la kala sooci maayo bayna almuxsan nikaax kii galay wagayru lmuxsan kaana nikaax galin lakala qaadimaa xaarkoofkii qabtay waa la dilaya daliilkiina waa kan liqowli hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama ku yiri man qofkii aada wajadtumuu heshin yacmalu isagoo sameynaa camala qowmi luutin nabi luud qofkiisii waxay samayn jireen oo gadaal maridii facfur ilfaacila dila midka samayna walmafcuula bihi ka lagu samaynaa labadaba dila hase yeeshee waqad ikhtilifat waxaa laysku maandhaafay kayfiyatu qatlihimaa labadan liwaadka samaysay dilidooda habkeedii waa laysku khilaafay can isaxaaba asxaabtii xaggeedaa la ysaga khilaafay fa minhum asxaabtii waxaa ka mid a man rag akhraqahumaa axraqahumaa gubay asxaabta qaarkood waxay yidhahdeen wixii waxaasoo kala sameeya waa in la gubo gariib weeye gubid xadiidkaa soo aroor kuwa dhibaato badan u geysa islaamka iyo muslimiinta oo intay islaamka ka baxeen asal islaamkiiay galeen ka gadaal islaamkay ka baxeen oo waa haddana riddadii ka gadaal aflagaadi iyo nabigay aayeen fatu makaa laysugu yimid waa la qabtay afraadan badnay afar iyo shanay aayeen xukunkaanuu nabiga dul saaray iyo xukunkii khumeyni raxmatullaahi caleyh uu saaray ninkii xumaa oo kale ee muslimka caynin jiray usbuucii laga teguu soo baxay baxda arbacii sanawaad khumeyni hema noole soo dhuudhuumana oo meel u taagtaagnaa jinsiye ingiriis buu lahaa isna waahini rushdiyaa la yihi wuxuu la tashaday gaaladii si ay ku badbaada ma garanaysa waa garanaynayo la yihi horta korkaaga ku dheelo intaad wejigaaga fiiqfiiqdid indhahaaga midna inta saar midna inta saar wejigaagana bedel magacaagana bedel jinsiyahaagana bedel beledkaagana bedelaa la reer kale magan gaban ingiriisahay isaga hindiya u dhashay jinsiye ingiriisna waa haysay jinsiyadana bedel magacana bedel muuqaalkaaga bedelo indhahaaga qalqalloo ujaha filfiqa lay inta ruj inta ruj dhagta laalaado reerkaan maaha reer kaleta si kale lagugu dayn karaasa mara marka buuggiisii gaalada muslimka ay la con tahay buuggii uu ka qoray muslimiinta isku aflaga hadeeyey aqaalnimo eelka maray faransiya ingiriis iyo talyaani wixii muslim abaa oo dhan waxaan lacag la dhiiga kusoo yatay marka xisaab u samaystay waa diyeysa oo masruufo tuula baa diyihaysa iraadu ninkii soo baxay bacda afar sanaad ugu dhimanay uu markii koowaad banaanka yimid kolkaa ingiriiskii hadda wuxuu hayaa maslaxo waxaa la maslaxaya dowladii iiraan oon inuu xukunkii ka noqdo xukunkii khumeyni uu ninkan xukumay ee isdhiigiisii hadir yeelay uu yihi ninkii madaxiisi i keen labiiyo toban milyan oo dalaran siina xukunkii haddaad tihi iiraan ka dulqaada ninka waa laga yaaba waxa maanta jooga khumeyni oo kale ma ahe rafsanjani rafsanjani iyo waxaanaa leyna meeshii jooga iska gaala raacyaa inaynan xukunkii waa ka dulqaadnay intaasoo xuquudaana ka dambeysay raabidada iyo maxkama dawliya iyo qolo kaleo muslimiinta kamida ah. waxaa la yihi ninkan wuxuu u gafay muqadashaad islaamka qur-aankiiyo ahay nebigiiyo ahay haweenkiisiyo ahay idan waxaan ka dugsi qaadan karna maaha kolkaa muslimiinta dadna ma aha faradina waa ka bateen intaas farada badan kicidooda yurubka diidayaan dib lagu xirana waa la waayo waana la rabaa ninka iyo wuxuu qoray iyo muslimiinta lugoyntooda waa la rabaa lama sacadaysan karo oo lama dhigi karo ninkan waa fiican yah marka ninka hadduu soo baxay kolka gubidda oo wax la gudaa maya waxaa soo aroortay laa yu-adibu binaari ilaa rabbuhaa in wax la cadaabo noqoto hoo ilaahu gaarow waqtuluhuma markii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yimid makal mukaram oo la yihi dadkii berigii ay xukumi jirtaan haynaa kacbadayna ka dhushaan ammaan kale waa waayey awal markay ku dhuumanayeen makiya madiina ahay markay iska joogeen maka gacanta lagu dhigay waa soo baxeen maradii kacbada ku degnayd ay iska laalaabiyeen magan galeen kolkaasaa la yihi cabdullaahi bni khadal iyo kuwii xukuntay kacbaday ka dhusha kolkaasaa nabiga marka horena gubashuu gubid buguxugub wuxuu yihi naar ilaahale waxaanin wax kuma adaabi aladi laga dhaafo gubid markaa saxaabta dadkan liwaadka sameeyey qaar waa gubeen faminhum minhum waxaa kamida ah man acraqahumaa dad gubay kow xukun labaad waa kaa saxaabta faminhum minhum waxaa kamida ah man qatalahumaa mid dilay khajman dhagax ku dil bilxijaara laba xukun saddexaad waqaala bnu cabaasin wuxuu yihi fiihimaa labadii isdaba isdabaxda yundar waxaa la fiirina aclaa binaan fi lqarin jidday ku sameeyeen sooma jiddo guriga u leera la fiirina gurigan ku yaalla albereda awal udhe laakiin waa lagu korduubay hadda bankiga cusubaa u dheh oo nasla ku yaal meesha u leera la fiirina kolkaasaa la saara lalayadaa laga gamaaka ba labada lage daliilkaas yaa buu leeyay maxaa daliilkaas laga qaatay qowmulud maxaa lagu sameeyey dhulka intii lala gooyey oo cirka lagu dhaweeyey alasoo dhabagadiye sooma kolka meeldheerka tuuridda iyo dhagax kutumidaba labadaba kisray qowmuluda laga qaatay ilaantanaa la isugu daray waqaala ibnu cabaas wuxuu yihi fiihimaa labadaas isla waada yundar waxaa la fiirina aclaa in dhismata u dheerar badan filqaryati degmada ku taalla wayurmaa bihimaa labadoodii minhu waa la ganaa man munakisayni iyagoo la dabagediyey kolkay dhulka ku dhacaanay sii dhaqaaqaanna uma yutbacaani waxaa la raacsiina bilxijaarati dhagax waa sidii ilaahay qoomulu uu yeelay daliilkiisa waxaa weye dadkii waxaan bilaabay saanaa la yeelay sidii yaa lagu cadaa tambiiha labaad waxaa weye mana taa bahiima bani aadam aan ku jirnay waxaan damiir iyo iimaan iyo dadnimo lahayn hadduu xoolo nafka ka dayasee la yeel isagoo sa cadaadina amari ah ama dameerna loogu yimi maxaa la fala waxaas wixii la yeelaha dhegeyso man ata qofka u galmooda bahiimata neef adduunyaa wajaba tacsiiruhu kaas in la edbiyaa waajiba maxaa lagu edbinaa biashadi anwaaci tacsiir edbin noocyaalkeedkan ugu daraasha badan min darbin haddii la rabo sida loo tumaa hala budlo asagoo dhan waa sijinin haddii kalena hala xiro maxaa jira liityaanii faaxishatan uu la yimid muxaramatan la xarimay oo xoolihii in wax laga dayaan banaana bilijimaa waa lagu kulmay waliyakuuna tacsiiru ha noqdo cid binti ashadiidu tareed muqawaman muqawiman mid toosiya ha noqdo liinxiraafi fitratii dabeecadiisii halowday wadadaa laisku ogaay dunyaan yaa isku ogaay liinxiraafi fitratihi abuuridiisii hallowday waqad waradad waxaase soo aroortay aathaarun raadyaal badan fii annahu midkaan xoolaha u tegay yuqtal in la dilaaya raad waa lahaayaa wa macahu lbahiima neef ku saartayna halala dilo wafaqtu lfaacila waalmafcuuladii ay galaayiin alatii bahiimadu ataaha u tegay hayra annahaa aathaarun weya lam tahbud ma sugnaanin hubuutan ma sugnaanin suglaan ay taquumu ku joogsata bihi hubuutka xujatun gar haddaba fa yuktafaa waxaa lagu kaaftoomaa bitacsiiri edbin almadyuni fiihi la idmay lilimaami imaamkii uu edbiyo bimaa buu ku edbinayaa wax yakfuru kafaalo qaada islaax alfasaad qaska iyo labka uu sameeyey suubintiisii tambiih kalaa kana walow tambiihaad tambiihaad buu markaa noqonaya saddex hikaayan laba keliyata maaha kan saddexaad waxaa weeye alcabdu adoonkii iyo walamatu tidadhedi cabdu adoonkii labaaw walamatu adoontii dhadigay idaa zanaya hadday zinaystaan faxaduhumaa xaddoodii waxaa weeye aljaldu garaac faqad dilkuma jiraan muxsan iyo keyr farqi ma leh waxaa weeye addoon nin iyo naag wuxuu noqdaba dil ma laha limaada waa hantiya nin baa waa neef ninaa marka dil male garaac ma ogiye alcabdu addoonkii laba walamatu addoontii dhadigeed idaa zanaya hadday dhilaystaan faxaduhumaa xadda laga ogaa aljildu waa garaac faqadoo keliyeeta walow kaana haba noqdeena muxsanayn kuwa nikaax galayba ha noqdeena daliilka waa liqowli eebba weyne hadalkiisii tacaalaa eebba koraayi uu yihi facalayhina addoommadii korkoodii waxaa nisu maashay barkii cala almuxsanaa kuwii la ilaaliyey korkooda ahaado meel cadaabi garaaca walamaa goortii uu kaana almowtu geeri noqotay laa yunsaf midaan la kala bari karin ayaa tacayana aljildu garaacii baa caynoobay mi-ata jalda haddayd khamsiina jalda konton uloodaa lagu dhufanaa duuna rajmi dhagax ku dilsa ma jiro ma qaybsami karo oo nis buu qur-aanku sheegay dilna nis male qulisayidi ninka sayidan wuxuu leeyahay an cabdahu aw amatahu ninaa sayida wuxuuna leeyahay addoommo addoomihiisii waxaanay sameeyeen waxba inuusan maxkamo geyna isagu edbiyuu xaqu leeyahay weli sayidi kii sayidaha wuxuu leeyahay an yajlida inuu jeedluu leeyahay cabdahu addoonkiisa wamatahu addoontiisii walow waxaa kaloos leeyahay sayidkii an yarfaca inuu koryeelo amrahumaa labadiisii addoon xaalkooda ilalimaam xukunka ninkaaya inuu yiraa daliilkiina waa kan liqowli caliyin E ali hadalkiisiibaa u daliila radia allaahu canhu eebbe cali xaggiisa raalliha ka noqday uu yihi arsalanii waxa diray cali baale rasuulullah eebba weyne rasuulkiibaa i diray sala allahu calayhi wasalama ilaa amatin addoon badibuu nabiga ii diray sawda addoonta waa madoobay sanad waana sinaysatay liajlidaha inaan naagtii garaaco addoontii alxadacad haddaan u imid addoontii oon garaac la rabayna fawajadtuha addoontii waa helay fii damiha iyadoo caado qabtaan u imid kolka hadday caado qabto waa xanuun waataa nidhi qofka jiran qabowga daran kuleylka daran xadii lama oofiye hawada intay iska bedelayso jawiga ka macaanaana aloo kaadina cali oo soo noqday arag fa akhbartu bidaalika waxaanu sheegay rasuulullah fa akhbartu waa sheegay bidaalika warkii rasuulallah eebba weyne rasuulkii sala allahu calayhi wasalama aanu sheegan ku yiri qofka ayu dirta dhiigay qabta faqaala nabiga wuxuu yihi banaanka ka mar idaa tacaalad hadday qabaysato min nifaasiha caydaan ay ku jirta hadday ka qabaysato fajlidha garac khamsiina konton dhankadood ku dhufo wa qowli nabiyi sala allahu calayhi wasalamana waa u daliil idaa sanad hadday sinaysato amatu axadikum qofkiin addoontiisii hadday sinaysato fatabayan tuu lama raba u cadaada sinaaha inay sinaysatay falyajlidhaa ha garaaco xaji laakiin walaa yusarir yuusan ceebaynin calayhaa iyada korkeeda almaadatu araabica maadadii afraad fii xaddi saraqa xatooyada xadeedii gudaheediiay u maado tahay qofkii waxada see la yeela muslimka wixiisii maare looga waayo almaadatu araabicatu maadadii afraad fii xaddi sariqa xatooyada xadeedii gudaheeday u maado tahay awalan tacriifuha tilmaanteeda asariqatu waxaa la yihi aakhidu lmaali xoola la qaato almacruuj marna wax laga qaato iyo jid laga helay xatooyo maaha maalka waxaa la rabaa xeradiisii inuu ku jiro almaxruuji maal la ilaaliyey oo wax walba meel lagu ilaaliyuu leeyahay cunto hadduu yahay waa inuu bakaar yiro xoolo hadduu yahay waa inuu xeradii lagu wax dhaqaalan jiray ku jiro beesa hadduu yahay waa inuu makhsan iyo kaasafoorta ku jiro akhdulmaali xoola la qaata maalkii almaxruuji la ilaaliyey calaa wajhi ikhtifaai dhuumasho waa in lagu qaado dhuumashaa la rabaa amaa dafid iyo dhac iyo hadday tahay waxaasi sariqa waa inuu galo dukaanan dukaanuu galay ow amase manzilan aqal reer degan yihiin gadaaluu ka qaaday minhu dukaankii ama aqalkii hiyaaban dharuu ka qaaday aw xabban maseguu ka qaatay aw dahaban dahabuu ka qaatay wanaxwi daalika iyo wixii lamida laba xukmuhaa sariqada xukunkeedii shareecada islaamka maxay ka qabtaa waxadida <coughs> asariqatu waxadidii kabiiratun gafu weyn wey min alkabaa'iri gafafyaalka tacaala eebba korahaye biqowlihi buu ku xarimay uu eebba yihi wasaariqu waataynu shalay calliqnay ninkaa la hormariyey raggaa ilaa tuuganimada ku wanaagsan wasaariqatu naagtii gadaalaa la mariyey tabar fiican iyo takhdiib iyo jaangooyo male faqdacuu gooya aydiyahumaa gacmayaalkooda jazaan abaalmarin bimaa baa lagu abaalmariyey ay kasabaa galabsadana tuuganimadaa wallaahu eebbaweynaa casiizun eebba addoommadiisa ka adago xakiimun maamul wanaagsan wey siduu addoommada ku kala xukumeesku maamulay buu ku murti badan yahay walacana waa inkaaray rasuulullaahi eebbaweyne rasuulkii sala allahu calayhi wasalama murtakibahaa tuuganimada qofka sameeya oo faqaala nabiga wuxuu yihi lacana allaahu eebba weyne raxmadiisiyaa ka fogeeya asxariqatu yasraqu xalaa albaydata ukun oo fa tuqdacu yaduhu la gooyo haddii hal xabada ma qaadine xayn buu kolley qaatay ukunta waa la gataay in badan hadduu meel ka buuxsaday oy gaartay rubcu diinaar wixii laysu goyna waa imaan doona wanafaa nabiga waa anfiyo waa u diiday can saaxibiha tuuganimada saaxibkeed alimaanu u diiday xiina facalaha goortuu tuuganimada samayna inuu mu'min yahay nabiga waa diiday oo faqaala nabiga wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama laa yasriqu laa yasriqu saariqu tuug wax xiina yasriq laa yasriqu saariqu wax ma xiina yasriq markuu cadaayo wahuwa mu'min isagoo mu'mino faqaala wuxuu nabiga yihi sala allahu calayhi wasalama fii bayaani annahaa xatooyadii inay tahay caddaynteedii xadun inay tahay min xuduud illaahi kamida yuqaamu laka uusan jirin ayuu nabiga carabtii ku yidhi naag makhsuumiyahaydoo waxday aa la yidhi war naagtan reer fiican bay ka dhalatay yaa nabiga kala hadlay yimid yimid ee baan ku dhaala nafsi aniga rasuulka ah ay naftaydu biyadihi allahaas gacantiisa ku jirtee low saraqad faatimatu bintu muxamed hadday xado gabadh kaleba maxaa laga sheega la qabactu yaddaha inaan saddex bima tadbutu sariqa tuuganima maxay ku sugnaataa tadbutu sariqatu tuuganimaa sugnaata biaxadi amarayn laba arrimood midkooday ku sugnaataa arrinka koowaad imaa biictiraafi saariqi tuugii inuu qirto ictiraafkii asariixi caddaa biannahu saraqa inuu xado ictiraafan qirasho aan lam yuljac loo dhibaato gelinin ilayhi ictiraafka ilja aan dhibaato gelin bidarbin garaaci aw tahdiidin aga juglayn oo haddii qofkii intii lexiya nafta loo keeno guriga dhaqanba la seejiyo kahraba lagu dhadajiyo oo la yihaah anaa yeelay ba hadduu iska yidhahdo waxaasi ma ictiraafa maya waxaa la rabaa qofka inuu isaga iska qirto wax qofkii laga keenay maya imaa biictiraafi saariqi tuugii qirashadiisii asariixi ictiraafkii caddaan shaki ku jirin muxuuna ictiraafay biannahu in isaga uu sara qaxday ictiraafan qaritaan lam yulja aan la dhibaato gelinin tuuga ilayhi ictiraafka ilja aan dhibaato gelin bilarbin tumid la tumaa loogu dhibaato geliyey usha lagaa dayn maa adoon dhihin waxaan waa xadayn waa xaday gariid ma ahda aw taadiidin ama cagajuglayn waxaa la yihi sitiinta ayaa lagaa tuura adaa waa cabsaday kabacdi war waa yeelay wa imaa bishahaadati cadilay laba muslim oo toosan marag furidood bay ku sugnaata yashadaani labada muslim waa inay qiraan annahu tuuga inuu saraqa waxaan la xaday xaday wey wain rajaca tuugii hadduu noqdo fi ictiraafihi qirashadu qirtay hadduu ka noqdo falaatiragu u yihi war garaaciyo tumidaan iga badiyey saasaan ku idhi waa xaday waxaan xaday ma jiraan waa laaf noqdo fi ictiraafihi qirashaduu qirtay hadduu ka noqdo falaa tuqdacu yaduhu gacantiisii la goyn maaha wa inamaa wax kalaba maahe calayhi tuuka korkiisii waxaa lamaanulmasruuqi wixii la xaday guda laleey waxaad xadaed sala qiratay gud faqad oo keliyata id qad yastaxibu inuu jeclaystaa laga yaabaa an yulaqana alinkaar inkirkii in loo laqinay talqiinan laqinitaan xifaadan ilaalin calaa yadi lmuslimiin muslimka gacantiisii korkeediyaa liilaalina liqowlihina waa u daliil nabiga sala allahu calayhi wasalama uu yihi idra'u lxuduuda waxaad ku reebtiin bishubuhaati shubhaya masadacd intaad kartaan afar shuruudu lqadci gacanta qofka haddii la goynaa shardiyaalay leedahay shuruudu lqadci gacan goynta shardiyaalkeedii waa tana yushtaratu waxaa la shardiyaa fii wujuubi lqadci gacanta goynteeda waajibideeda gudaheeda loo shardiyaa tawafuru an yakuuna saar inuu ahaado mukalafan mid la xil saaray lama rabo waxaan mukalaf ahayn caaqilan mid wax garanaya lama rabo majnuun baaliqan mid qaangaaro biyo duuliya lama rabo saqiire daliilkii waa lixadiidu rufica alqalamu qalam waa la koryeelay can halaatha saddex ummadda kamida laga koryeelay wa min beynihim waxaa kamid a almajnuun kii waa laa waxba lagu xukumi maaha wasabiy mulqi yarayna wax lagu xukumi maaha laba anlaa yakuuna asaariqu tuuga waxaday waa inuusan ahaanin waalidan aabbo lisaaxibilmaali xoolaha saaxiibkooda uusan aabbo wahay almasruuqi la xaday oday hadduu ilaalkiisii ka xado maalkii maayama lagoy maha adoga gacanta anta wamaaluka laabiilka maalkaan iyo canugale labadaba adoogaa isla dhalay oo islale kolka oday edabdarsado gacan daafay canugiisii xoogaa ka dafay lagoy maha gacanta anlaa yakuuna saariqu waa inaysan tuuga ahayn waalidan aabbo lisaaxibilmaa xoolaha mid kale almasruuqi la xaday walaa waladan lahu waa inuusan u ahayn wiil oo waa canu aabbihiis xoolihiisi qaraabanima nafaquu ku leeyahay kolka labadoodii midna gacanta la goyn maha walaa zawjan hadday naagi ninkeedii xadda gacanta laga goyn maha aw zawjatan inaa naagtiisii xoogaa ay meel ku qarqarsanayso daabkii kacday intuu yaabay la goyn maa gacanta ama naagta odageedii xoogaa uu meel ku qarqarinayay gacan dhaaftay la goyn maha marka labada isqabtay labada isdhashay hadday wax kala dafaan la isu goyn maha gacan leh limaashay dartii aan loo yeelaynin likullin mid laarka usugnaado minhuma labadooda ka mida ah cala alaakhari ka kale korkiisa uu ku leeyaho min xuquuqin xaq yaalaa uu fii maalihii ku leeyahay saddex alaa yakuuna lisaariqi kan waxday waa inayan u ahaanin shubhatu milkin milkii shubhadiisa fi lmaali xoolaha almasruuqi la xaday biayi awjihi shabahi sidii wejiyaalkiis mid ay ka noqotaba maxaa kamida kaman sariqa qof xaday weeye saraaqa kaman saraqa qof xaday kahnahu buu xaday minal murtayni uu ka xaday cindahu agtiisa fahan iyo murtayni iyo waa soo marnay haddaad raacateen waxa weeye nin baa nin daynka qaba kii daynka laga qabaa yidhi intay xoolahayga maqan yihiin waxaan sii haystaan rabaa kii xoolaha qabaa yidhi boqol riyaal kaama qabinaa saacaddaan sii hayso ilaa aan kaa keena waxaagii saacadda hayso hadhow intuu soo tilaaba tukayo soo dhuuntay uu saacaddii daf gacanta maa laga goyna maya maya awal ba asagaa saacadda lahayn shibu milki wey idan qofkaan maalka hadduu shibu milki kuleeyay gacan goyn ma jirto anlaa yakuuna waa inaysan u ahaanin lisaariqi kii wacaday shubhatu milkin waa inaysan u ahaanin shubhadeed fi lmaali masruuqi xoolaha la caday biayi awjihi shabah shibi wajiyaalkii kii uu ka noqdaba kaman saraka qof xaday waayo rahanahu rahantiisiiyo min almurtahini kii rahan qaata cindahu agtiisa ayuu ka xaday ujratuhu min almustaajiri cindahu kiyuu guri uga jiray kiyuu gurigii ka xaday kaasna maya ujradii bisha la siin lahay in la eguu ka xaday isna gacanta la goyn maha afalan yakuuna almasruuqu ka la xaday waa inuu maalan yahay mubaaxan banaan maal xalaala laa khamran khamran ninkii xaday la goyn maha aw mismaaran gurbaan iyo shareero ninkii xaday mathalan la goyn maha wa an yakuuna waa inuu yahay maha filqiimati xagga qiimaa liqowlihi yaa u warkii nabiga sala allahu alayhi wasalama laa tuqdacu lyadu gacan lama gooyo ilaa fii rubci diinaarin diinaar rubici maahe iyo fasa